erabixino ama terminology khuseeya diinta dhinaca caqiidada iyo dhinaca shareecada labadaba ka muqadimi ahaan ayuha اlإkhوة اlakhawaat qofka muslimkii haddii maanta uu fiirsado mashruuca calmaaniga ah ama mashruuca liberaaliga ah ee la doonayo in laisku hortaago shareecada islaamka laguna dhaawaco caqiidada muslimiinta waxaynu dareemaynaa in calmaaniyiintu ay ihtimaam aada iyo aad u xoogle ay saareen musطalaxaadka ama waxaa fikristiga terminologiga lagu yidhahdo soomaaliga in erebixinta lagu yidhaahdo iyo inay burburiyaan wixii asallo iyo qawaacid diinta u ah inay ridaan qabciyaadka iyo qawaacidda diinta islaamka haddaba siday wixii usuulah iyo wixii qawaacida iyo wixii sawaabit diintan u ah ay calmaaniyiinta iyo liberaaliyiintu ay u burburiyaan waxay u adeegsanayaan min khilaali tamyiici اlmafaahiim watalaacub bilkelimaat inay ku ciyaarayaan oy doonayaan inay talaacub iyo ciyaar ay geliyaan kelimaadka iyo alfaada la isticmaalo isla markaasi inay dul saaraan ceeryaan culus kelmadaha iyo alfaada la isticmaalo marka laga hadlaayo diinta iyo shareecada iyo islaamka ceeryaantaasi la dul saarayo kelmadahan diinta lagu isticmaalaa waxay jahawareer gelinaysaa jamaahiirtii iyo dadweynihii oo mararka qaarkood ay ku adkaanaysa inay fahmaan waxa loola jeedo kelimaadkan la isticmaalayo walidaalika ayaa waxaad arkaysaa in calmaaniyiinta iyo liberaaliyiintu fi lcaalam alislaami oo ah nimanka shareecada colaada u haya ee diidani in ay inagu soo kordhiyeen erabixinno iyo terminology aan mundabit ahayn dhinaca diinta iyo caqiidada shareecada terminology cusub oo ay isticmaalaan markay islaamka iyo diintii caqiidada ay ka sheekeynayaan wa fi lmuqaabil dhinaca kalena waxaynu dareemaynaa in nimanka calmaaniyiintii ay la dagaalamaan oona marnaba ogolaan in la isticmaalo erebixinno iyo terminology shareecada lagu sugay haddaan tusaale idinka bixiyo alkhilaafa waa mustalax islaamiya weeyaan culimmadeennii hore ee siyaasa sharciya wax ka qortay ay isticmaaleen ashuuraa waxa weeyaan waa musطalax iyo eray iyo lafdi kitaabka ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo magaranaysaa diinta lagu sheegay waxaa ka mida ah musطalaxa alwalaa wاlbara oo ay culimmada caqiidada islaamka wax qortay salafan wa khalafan ay ka hadleen mushkiladdani ayuha اlkhوa alakhawaat waa mushkilad aad iyo aad u weyn khalalkan iyo inxiraafkan iyo daloolkan ay doonayaan inay geliyaan alfaadda iyo erayada shareecada lagu isticmaalaa ayuha alikhwa walakhawaat waxa weeyaan waxa ay gaadhay wax walba oo diinta kamida ah. waxay gaadhay usuushii ictiqaadka waxay gaadhay shareecadii xukunkii waxay gaadhay almanduuma alakhlaaqiya waxay gaadhay qiyamkii ijtimaacigaa ah xitaa waxay gaadhay sheekooyinka iyo qisaska kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala lagu sheegay iyo waliba sida kolba ay u wariyaan taariikhda islaamka iyo axdaastii waaweyneed ee ummaddan soo martay waxaan leeyahay ayuha alikhwa alkhawaat yacni masalada ah in la dabdiyo oo la tafatiro oo la xakameeyo alfaadda iyo erayada la isticmaalayaa waa wax dadka bini aadamiga oo dhami ay u baahan yihiin masalkii oo kale yacni culimmadeenni islaamku waxay aada iyo aada ugu dadaali jireen markay mowduuc ay niqaashayaan mowduucaasi ama mowduuc fiqi fiqhi ha noqdo ama mowduucaasi ha noqdo mowduuc dhinaca caqiidada ama mowduuc usuuliya waxa ugu horeeya ay samayn jireen waxay xadidi jireen kelimaadka iyo alfaada ay isticmaalayaan ayay ayay xadidi jireen oo tacriif iyo sharax iyo explanation bay ka bixin jireen walidaalika waxaa caana inay odhan jireen erayga la isticmaalayaa waa inuu noqdo jaamicun maanic jaamicun maanic maxaa loola jeedaa jaamicun maanic yacni erebixinta uu sheekh buuggiisa ku isticmaalayo ama fiqi ha noqdo ama magaranaysa garanaysaa usuul ba ha noqdee ereygu waa inuu marka hore u koobsado oo uu xambaaro dhammaan mufradaadka macnihiisa iyo madmuunkiisa iyo mafhuumkiisa soo hoos geli karaa isla markaasi waa inuu maanic noqdo oo u diido in la soo dhex gelin karo wax aan macnihiisa iyo madmuunkiisa sharciga aan ka mid ahayn kutubta culimmada badib ugu noqo waxaad arki doontaa inay tacriifaad noocaasiya ay bixiyaan walidaalika ayaa maselkii oo kale kelimatu sunna ee usuuliyiintu si gooniya isticmaalaan culimmada caqiidada wax ka qortee ahlubidaca riddiyaysana si gooniya ay u isticmaalaan xadiiska haddaynu usoo noqonno waxaa laga yaabaa sheekhu markuu kitaab u alifo maelkii oo kale calى sabiili اmisaal alxaafid ibn xajar raximah اllahu tacaala buluuqu maraamka markuu alifay muqadimada wuxuu ardayga buuggiisa akhrisan doono u sharxay erayada uu isticmaalayo maelkii oo kale sheekhu wuxuu odhan karaa kale Eh, almuttafaqu calayhi maxaan ula jeedaa markaan xadiis aan ku hoos qoro eh, hada alxadiis muttafaqun calayhi bimacnaa bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay ee xusuusnow haddaan idhaahdo rawaahu larbaca yaa soo wariya oo asxaabu sunanka weeyaan haddaan idhahdo maselkoo kale rawaahu lkhamsa waxaan ula jeedaa asxaabu sunan iyo imaam axmed baan ula jeedaa wahaakada ayaa sheekh walbaaba ama fiqi waxaa ka qoro ama xadiis waxaa ka qoro ama caqiide waxa ka qoro ama cilmun usuula waxa ka qoro waxa weeyaan waxay ugu horeynba ay xadidi jireen alfaada iyo erayada ay isticmaalayaan culimmada islaamkuna ayuha alikhwa alkhawaat masaladaasi waxay uga horeeyeen oo ay uga dheereeyeen culimada reer yurub iyo galbeedka bimacnaa waxaahan mundabiniin bay ahaayeen mowduuc intuu contembeje wax ka qoro ama shan boqoloo beijin buug ka qoro haddee laakiin qofka qaariga ah ee buuggiisaasi akhrisanayaa hadha uu ku dhakafaaro ereyada isticmaalayo ahlulcilmigii islaamku noocaasi may ahayn bal waxaanu arki karnaa ayuhal ikhwa alakhawaat in culimmada islaamku yacni xitaa madaahibtooda dhexdooda inuu madhab walbaaba leeyahay erayo iyaga u gooniya oo iyagu ay isticmaalaan fiqiga shaaficiga oo kale waxaad arkaysaa inay leeyihiin erayo iyo alfaad iyaga u gaaroo isticmaalaan qaarna ay culimmada kale la wadaagaan wahaakada yani madhabka xambaliga madhabka xanafiga madhabka imaam maalik waa arrin macruufo oo aalib cilmigu uu yaqaano in madhab madhab walbaaba ay leeyihiin alfaad iyo erayo ay isticmaalaan kitaabka intaanad akriyinna loo baahanya inaad alfaaddaasi madhabka ku gaarka ah iyo mustalaxaadka ay isticmaalayaan inaad fahanto wailaa haddii kale waad ku dhakafaaraysaa bal waxaynu aragnay in culimada madaahibtu kutubta fiqigooga laga qoray inay yacni kitaab la alifay oo laga yaabo inuu kitaab mukhtasaroo gaaban yahay laakiin asal iyo qaaciido u ah fiqiga madhabka inay culimo kale intay yimaadeen ay sharxeen alfaadda sheekaasu isticmaalay ama alfaadda yani in fiqiga madhabka lagu isticmaalay ayuha alikhwa alakhawaat yani culimmadeennii hore islaamku maxay masaladaasi ay ula jeedeen maxay ugu dadaaleen inay taxriiriyaan oo ay tafatiraan maalinkaa maanta ah yacni alfaada iyo terminologiga iyo erobixinta waxay doonayeen ayuha ikhwa akhawaat inaan kelimaadda kelimaadka sharciga lagu isticmaalo alfaadda diinta lagu isticmaalo marka diinta laga hadlaayo ama diinta wax laga qoraayo inaan loo isticmaalin si khilaafsan madmuunkii iyo macnihii u shaaricu ula jeeday waayo waxa weeyaan haddii kelmaddu aanay qeexeen oyna sharxeen madmuunkii iyo macnihii iyo ujeeddadii shaaricu ula jeeday dee markaa waxa weyn ujeeddadii meesha way ka baxday oo way ka luntay walidaalika ayaa culimmada islaamku waxay u babacdhigeen cahdigii hore iyo zamankii hore ta'wiilka oo ta'wiilku ay kooxaha baadiyoobay ama ahlubiducu ay u isticmaaleen alfaadda shareecada iyo weeraha diinta ku sugan kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka sala allahu calayh wasalam si khilaafsan ujeeddadii iyo madmuunkii iyo macnihii u shaaricuu ka lahaa walidaalika ayaad arkaysaa in kooxaha si aalibidaca ah mid walbaaba intay isticmaashay erayo diinta kamida mida bal u fiirso ayuha alakh wa ayatuha alukht kooxaha ahlubidici waxay isticmaali jireen erayo wanaagsan laakiin waxa ay erayadii ay ku isticmaaleen macne iyo madmuun iyo mafhuum baatila oo diinta aan ku bannaaneen maselkii oo kale khawaarijtu markii ay banaysteen inay a'imada muslimiinta beecada sharcigu ay u ciqaaday inay la dagaalamaan oy khuruuj ku sameeyaan waxay yidhahdeen waxaanu samaynaynaa alamru bilmacruuf wannahy can lmunkar ayaanu maalinkaa maanta ah aanu ah, aanu fulinaynaa murji'adu ayuha alikhwa alakhawaat markay la yimaadeen sharaxa ay iimaanka ka bixiyeen oo qaarna ayba talax tegeen qulaatulmurjia ay idhaahdeen aliimaanu huwa almacrifa ay qaar heerkaa gaadheen ayaa haddana waxa ay dooneen inay diinta soo geliyaan xitaa dad gaalnimo iyo kufri ku dhacay qadariyadoo kale markay inkireen qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay dhahdeen waxaanu ilaahay u xaqiijinaynaa cadli baanu ilaahay u xaqiijinaa sidaa aawadeed ayaanu u dafiraynaa qadarka aanu u dafiraynaa Eh, <clears throat> jahamiyadoo kale nimanka cadilay sifooyinkii ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaahay isku sifeeyey fii kitaabihi rasuulkiisuna sala allahu calay wasalam uu ku sifeeyey fii sunnatihi tactiilkii ay cadileen sifooyinkii ilaahay caza wajalla waxay dhahdeen anagu waxaan u jeednaa inaanu ilaahay subxaana wa tacaala aanu ka nasahno aanu ceeb iyo nuqsaan aanu ka nasahno rawaafidda iyo shiicada haddaad qaadato waxa weeyaan asxaabtii nebiga sala allahu calay wasalam saadaatu saxaaba ayay gaaraysiiyeenoo kufri ay ku sheegeen waxay caayeen dumarkii nebiga sala allahu calay wasalam ummahaatulmu'miniin laakiin maxay ku doodeen dunuubtaasi waaweyn ay ku dhaceen waxay ku bannaysteen oo yidhaahdeen waxa weyn maxabatu ahlilbeyti oo maxabatu ahlilbeyt ayaa nagu keliftay taas waxay kutusaysaa ayuha alikhwa walakhawaat in طawaaئftaasi ahli bidicii ay isticmaaleen ereyo sharciya alأmru bالmacruuf والnahy can اlmunkar maxabatu ahli e, اlbeyt e, tanziih اllaha caزa wajal e, yani in ilaahay cadli loo sugaayo alfaadaasi sharcigae quruxda badan ee wanaagsan ayay adeegsadeen laakiin waxa ay ku isticmaaleen macaani iyo ujoodooyin iyo maqaasid baطila oo shanaacada burburinysay rukunadana u saarisay diinta ilaahi subxaana wa tacaala laakiin waxaad ogaataa ayuha alikhwa walkhawaat yacni in ta'wiil lagu sameeyo alfaadda shareecada oo alfaadda shareecada loo isticmaalo si fool xun nimankaasun ayuha alikhwa walkhawaat kumay koobneen hadda balu fiirso ee waxa weeyaan waa wax weligeedba jiray weeyaan maantana way jirtaa walidaalika ayaa waliyullaahi dahlawi ayaa waxa uu yidhi cibaarad aad iyo aad u wanaagsan wuxuu yidhi wabiljumlati idaa qara'ta alqur'aan haddaynu soo duudubno mawduucuu ka hadlaayey walilaahi dahla wey wuxuu yidhi haddaad qur-aanka akhrido waa inaad ogaato in mukhaasamada un qur-aanku la gelaayo dadka ahlu baatilka ah ee uu tilmaamayo qaladaadkay ku dhaceen iyo inxiraafadkay ku dhaceen hamoodin kaanat maca qowmin inqaraduu in qur-aanku ku hadlaayo qolooyin dhammaaday oo keliya bal ilwaaqic maa min balaa-in kaana fii maa sabaqa min azamaani ilaa wahuwa mawjuudun alyowm balo wal oo dadka soo hore u soo martay inxiraaf walba oo hore loo soo arkay waxa weeyaan maantana kuwa lamida ayaa yaalla sidaa aawadeed ayaa dadka ahlucilmiga looga fadhiyaa inay inxiraafaadka inxiraafaadkaasi ina daweeyaan oy dawo u baadhaan ayib maelkii oo kale waxaynu maanta yacni aynu aragnay erayo fara badan waxaan qaarna waa qaar layna soo dhexgeliyo oo aan diinteenna aan hore loogu maqal qaarna waxa weeyaan waa erayo shareecada ku laga helay oo xataa walarubamaa in kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnaha rasuulka sala allahu alay wasalam laga helo laakiin waxa weyan taxriif baa lagu sameynayaa waxaynu maqalnaa masalkii kale xuquuq alinsaan xuquuqul الانسان oo waxa weeyaan idaacaddaad furto maqaalkaad akhrido caalam alislaami waxa weeyaan calmaaniyiinta iyo liberaaliyiintu waxay inala horroorayaan xuquuqal insaan xuquuqal insaan human rights human rights laakiin human rights kelmaddaas horta awalan sharciga sideeda uguma taalo oo lafdi la yadhaa human rights ama xuquuqal insaan shareecada kuma hayno in kastoo uu shareecadu ay xuquuq ay bili aadamka u qirtay laakiin sida culimmadenu idhaahdeen xuquuqdaas waxay ku dabrantay ay ku xakamaysan tahay dee waa diintii iyo islaamnimadii laakiin marka kelmaddaasi laynagu soo tuuraayo ee weliba inta sanka laynaga geliyo layna leeyahay aqbala waxay u badan tahay in la leeyahay u aqbala sida reer galbeedku uu fahamsan yihi ee qiyamkooga iyo historygooga iyo taariikhdooda ay uga soo dhambaasheen xuquuq alinsaan ayuha ikhwa alkhawaat waxa la leeyahay waa aqbalaa oo diintiina ka saaraa xaddu ridda hadduu muslim gaaloobo waxa weeyaan xaq buu leeyahay yastatiic an yuqayir diinah inuu diintiisa u bedelo isagoo isagoo muslim ahaa inuu kristaan noqdo bal xataa inuu mulxid noqdo lahu dalik adiga maxaa kaa galay xuquuq alinsaanka waxa weeyaan uh, united nationku ay isla aqbaleen waxa maxaad adigu u diidaysaa masalkii oo kale Eh, xoriyat ra'yi xoriyat ra'yi culimmadana waxay sheegayaan in qofka bini ra'yigiisu iyo opinionkiisu iyo wuxuu doonaya in u sheegaa haddii aanay la yacni mid ahayn oo aanay shareecada ku bannaaneen xorriyaddiisaasi looma ogolaa wailaa ahlubidacii faraha badnaa ee aad ka helisa ee ma garanaysaa ay culimmada islaamku isku waafaqeen in la dilo maxaa loo laayay jacd ibnu dirham iyo nimankii la midka ahaa xoriyat ra'yi ma waxay ogolaanaysaa in fii daakhili اmujtamac alislaami laga furo idaacado iyo ma garanaysaa qanawaad fadaa'iya dadka ugu yeedhaaya alibaaxiya aljinsiya ugu yeedhaaya kufriga ugu yeedhaaya sindiqada fitan iyo shubahaad ku furaayo cuquusha dadka muslimiinta oo diintooda ka shakisiinaya ayalaqwal khawaad haddaynu muslimiin nahay waa inaynu ka fiirsanno waa inaynu ka fiirsanno baaraka fiikum a ah, in alfaada iyo terminology iyo erayada la isticmaalayo waa inaynu ka fiirsanno waay eh, haddii aan taasi ka imaado ayuha likhwa alkhawaad waxaan doonayaa inaan waxoogaa ka idhaahdo bal waxa culimmadii islaamku ay ka yidhaahdeen masaladan yacni ta'wiilka iyo in erayada iyo iyo kelmadaha la isticmaalaayo ay noqdaan erayo hoosta ka miinaysan oo muslimiinta hoosta hoosta laga soo gelinayo somaali waxay tiraa timir laf ku jirtaa erayga aan isticmaalaayo en diintayda iyo caqiidadayda iyo islaamkayga iyo qiyamkayga iyo akhlaaqdayda ii sharxaya waa inay noqdaan erayo waadixa terminology iyo yacni aan humaag iyo mugdi aanu ku jirin oo la jaan qaadaya caqiidadayda iyo kitaabkii rabbigay subxaanaه wa tacaala iyo sunnihii nebigeyga salى اllahu عalayh wasalam alimaam ibn اlqayim raximah اllahu tacaala ayaa waxa uu yidhi fi اliclaam walow walow dahabna nastawcibu ma janaahu ta'wiilu calى اdunya wاddiin wma naala اlأmama qadiima waxadiiثa bisababihi min alfasaadi lastadcىa dalika cidaةa asfaari wallahu mustacaan wuxuu ka sheekeynayaa jinaayada iyo dhaawaca ta'wiilku uu geystay umam umamka ummadda islaamka oo keliya maaha umam oo dhan jinaayada uu ta'wiilku u geystay wuxuu yidhi walow dahabnaa nastawcibu maa janaahu ta'wiilu cala addunya waddiin dhaawaca ta'wiilku ta'wiilkan waxa weya waa tafsiir qalaba oo laga bixiyo ereyada sharciga oo ereyadii diinta ku soo arooray lagu sharxo baan idhi macaanii iyo ujeedooyin aan waafaqsaneyn tii u shaaricu kala ahaa waay ta'wiilku dhibaatada u geystay cala adunyaa wadiin adduunyadiiyo diinta wuxuu u geystay ta'wiilku haddaynu isnaa soo ururina soo ururiya iyo wamanaala alumama iyo wixii umamka gaadhay qadiiman waxadiisan hore iyo maantaba bisababihi yani bisababi ta'wiil min alfasaad fasaadka uu ta'wiilku umamka u geystay ee diintii adduunyada u geystay haddaynu isnaa soo ururiya lastadcaa daalika ciddata asfaar waxay u baahan lahayd in kutub badan kutub badan laga qoro wallahu mustacaan qaala abulwaliid ibnu rushd almaalikiy fii kitaabihi lmusamaa bilkashfi can manaahij اladila sheekhaasina wuxuu yidhi wa biljumlati isku soo duuduubo fa akharu ta'wiilaat التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشارع أنها المقصود من الشرع إذا تأملت وجدت ليس يقوم عليها برهان haddaad isku soo urursa buu yidhi ta'wiilaadka ay sheegteen yacni dadkii ku dhacay ay ku doodeen ay ku murmeen waxaad arkaysaa haddaad u fiirsato ta'wiilaadkaasi in wax burhaana aanu ku fadhiyin bimacnaa aanu daliil aanu haysan adictor cumar alashqar waxa weeyaan waa min aclaam culamaai ahli sunna fi hada alcasr xafidahu llah ayaa wuxuu leeyahay kitaab iyo sifooyinka alle subxaana wa tacaala sida ay ka ictiqaadsan yihiin ahlu sunna waljamaaca waa kitaab macruufa markaa sheekhu wuxuu yidhi kitaabkaasi markaan bilaabay qorniinkiisa ayaa waxaan doonay inaan kaga hadlo cutub aan kaga sheekeynayo ta'wiilka ayib iyo raadka ummadda ku yeeshay markii hore waxaan moodiyey buu yidhi in cutubkaasu iska noqon doono cutub iska gaaban oo mawduuc yar u noqon doono yani waa cutub ama chapter kitaab dhan ka mid ah kitaabka mawduuciisu wuxuu ahaa ahlu sunnuhu waay ka ay ka ictiqaadsan yihiin eh, magacyada ilaahay iyo sifooyinkiisa subxaana wa tacaala marka wuu ila dheeraaday buu yidhi waxaana ii muuqatay buu yidhi inuu ta'wiilku uu ummadda ku furay albaab u shar badani ka soo galay waxaana ka soo galay albaabkaasi in qolooyin doonaya inay diinta ilaahay subxaana wa tacaala ay dumiyaan ayib say diinta ilahay u duminayeen ilan qoryo iyo diyaarada kumay soo weerarine nimankaasi ta'wiilka isticmaalay seebay diinta ilaahay subxana wa tacaala ay u burburiyeen doctor cumar alashqar eh, ayaa ayaa kuu sheegaya wuxuu yidhi famaa tarakuu shay-an ilaa awaluhu wax diinta kamida kamay tegin ilaa ay macno qalada ay ka bixiyeen waayahay wuxuu yidhi haddii ilaahay subxaana wa tacaala aanu isagu diintan ilaashanayn ta'wiilaadkaa faasidka ah iyo macnayaashaa qalloocan ee ay diintii ay ka bixiyeen nimankaasi waxa weeyaan diinta way tirtiri lahayd xuduuddiisa iyo soohdintiisuna way baabi lahayd laakiin ilahi ba subxana wa tacaala diintiisa ilaashaday wuxuu yidhi maselkii oo kale sheekhu waajibaadkii ayay awileen waxyaabihii ilaahay ummadda ku waajibiyey ayay macno qalada ka bixiyeen waxay dadkii ay u fudeediyeen buu yidhi inay dadku diinta ilaahay ay sahashadaan oo waajibaadkii wuxuu alla ku waajibay haddii si kale loo fasiro dee waxa weeyaan markaa dadkii waxa u fududaatay oo maxaa baan salaadu tukanaya oo maxaa baan sako bixinaya oo maxaa xukun sharciya badaaba maxaa geliyey waxaa u fududaatay inay waajibaadkii ay faraha kala qaadaan wuxuu yihi wa awalu almuxaramaat waxyaabihii ilaahay xarimayna ta'wiil iyo macno qalada ayay ka bixiyeen oo maxaa dadkii ma garanaysaa markaa ay taasi ay ku aroorisay waxay ku aroorisay wado ay ku banaysteen wax walba oo ilaahay subxaana watacaala uu xaaraan yeelay bal waaqaca muslimiinta haddu maanta eeg waaqaca maanta ee muslimiintu ku nool yihiin maanta eeg waxa weeyaan ribadu waa iqtisaadka u baahan dalxiiska in caalamulislaami laga furo oo xeebaha magaalooyinka muslimiinta laga dhiso hudheelo dalxiiska dhulalka gaalada ka yimaada habeenkii ku caweeyaan oo baadhiyo ku samaystaan oo khamriga lagu iibiyo <coughs> dhaqaalaha iyo economiga dalka ayaan ka maarmayn taasaa lagu banaystay waxa weeyaan wax walba oo ilaahay xaaraan yeelay waxaa lagu banaystay ta'wiil baa lagu banaystay wuxuu yidhi waxay awileen nusuustii ka sheekeenaysa cadaabu qabriga iyo naciimkiisa iyo qiyaamaha iyo naartii iyo miisaankii iyo jannadii ayaa maalinkaa maanta ah ay ta'wiilaad kale ay ka bixiyeen maxaa dhacay raadkii loo baahnaa iimaaniga ahaa iyo tasiirkii ruuxaaniga ahaa ee marka qofka muuminka looga sheekeeyo cadaab qabriga looga sheekeeyo cadaabka ilaahay cuquubada ilaahay ama looga sheekeeyo naciimka qabriga iyo jannada iyo firdows raadkii ay qalbigiisa loo baahnaa inay ku yeelato ayaa meeshii ka baxay waaba la waaba la wada bedeley naciimkii jannada iyo wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala muminiinta jannada ugu ballan qaaday ayaa waxa weeye nimankaasi zanaadiqadii maxay yidhaahdeen maaha naciim uu jidhku ka raaxaysanayo ee waa naciim ruuxaniya weeyaan <laughs> waa spiritual spiritual reality weeyaan its not a physical reality naciim jasadiya oo inuu jannada ma garanaysaa webiyaal yani inmalaba webiyaal caana ah webiyaal biyo ah webiyaal khamriya daaro dahab laga sameeyey ay ka dhisan yihiin loolama jeedo inuu yahay naciim jasadka iyo ma qofku uu ku raaxaysanaayo waxayn waa naciim ruuxaaniya <clears throat> waxay awileen nusuustii magacyada ilaahay subxaana wa tacaala la xidhiidhaysay ayay iyadana awileen marka ayuhal khawaad diintii ilaahay subxaana wa tacaala saasi ayay u galeen eh, haddaan intaasi soo dhaafo ayuhal khawaad aan u imaado eh, alfaad <coughs> maanta nimanka calmaaniyiinta ama liberaaliyiintu ay ay boor ku kicinayaan ay ceeriyaan culus ka saarayaan ay leexinayaan ay macno qalada ay ka bixinayaan si ay uga fogeeyaan in macnihii iyo madmuunkii iyo ujeeddadii ilaahay subxana wa tacaala uu ka lahaa waay ka ugu horeeyan ku bilaabaya waxa weeyaan waa musطalax ama tacriif ay culimmadeennu ay isticmaaleen laakiin maanta la bedelay oo lagu ciyaaray waxay waa in eh, alcibaadaat walmucaamalaat oo maxay ah culimadeenu haddaad kutubta fiqi haddaad culimada fiqiga shaaficiga wax ka qortay waad aragto waxa weeyaan fiqiga markay qorayaan waxay u qeybiyaan laba qeybood bay u qeybiyaan qism alcibaadaat iyo qism almucaamalaat culimmadeenii hore fuqahadaheed markay eh, erebixintaa markay isticmaaleen qasdi wanaagsan oo xasana ay ka lahaayeen oo bimacnaa waxa weeyaan yacni dahaaradii eh, eh, iyo salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo zakadii haakada ayaa waxa ay geliyeen qeybtii mucaain cibaadaadka ay geliyeen waxyaabihii kale mucaamalaadka ahaa qofka bini aadmiga iyo dadka kale ka dhexeeyena oo waxyaaba badan oo kale ay ku jiraan albaycu washira iyo wixii lamidana waxay idhaahdeen waa almucaamalaat laakiin marnaba culimmada islaamku ulamay jeedin <coughs> in qofka muuminku axkaam alcibaadaat kitaabkii qur-aanka uu ka qaadanayo axkaamta mucaamalaadkana laga qaato sharciyo kale iyo dasaatiir kale oo khilaafsan sharciga iyo diinta ilaahi subxaana wa tacaala marnaba waxaad furtaa kitaab kasta oo ay fuqahadii hore ay qortay ama kitaabkaasi fiqiga shaafici ha ahaado fiqiga xanafiga fiqiga imaam axmed fiqiga imaam malik wuxuu doono ahaado kutubtooda waxa weeyaan mucaamalaadka siday uga hadleen ayay cibaadaadka ayay uga hadleen daliilka qur iyo sunnaha siday ugu deliishadeen masaaisha la xidhiidha cibaadaadka ayay masaaisha mucaamalaadkana ay ugu deliishadeen Eh, waxaa laga yaabaa maanta maselka kale inay dadka qaarkood ay dhahdaan eh, gabadh baa waxaa la weydiiyey muslimad ahayd laakiin bilaa xijaaba ayaa su-aal baa la weydiiyey waxaa lagu yidhi xijaabkii maxaa ku dhacay marka waxay ku baaqaysaa in xijaabku aanu diinta ka mid ahayn uu yahay dhaqan laakiin waxa weeyaan yani in aragtideedaasi faasidka ah si ay justif justification diiniya oo sharciya ay u samayso ayaa waxay ku dooday dee xijaabku isagu waa mucaamalaadka weeyaan diintuna ina mucaamalaadka ay ka hadasha maaha su-aal labaad baa lagu celiyey oo waxaa la yidhi dayb ka waran furniinka iyo guurka gabadh muslimadii haddii afar nin guursado ka waran maxaa ku jaban ila waa mucaamalaade eh wax allaale waxay ku jawaabtay garan weyde wax allaale waxay ku jawaabto waxaa ka darnay tu sacuudiyada oo maqaal qortay oo ku doodo tiri sida ninka muslimkii afar dumar oo u guursan karaayo gabadha muslimadina waa inay ah, waxaan ujeedaa sida ninku uu afar dumar oo guursan karo gabadhuna waa inay afar nin guursan karto tana waba ka xishooday ba oo way ka jawaabayday su-aashii yani waxaan tusayaa yani khatarta calmaaniyiinta iyo liberaaliyiintu ay shareecada iyo diinta iyo caqiidada maanta ay ku hayaan ayoh khulakhawaat oo xaqiiqatan ah almacraka alkubraa uu islaamku maanta waajihayaa waxa weyan waa macrakada uu la gelaya fikirka cilmaaniga ee munxarifka ah ee la doonayo in culimmada muslimiintu waxa weeyaan ay ku soo ururiyaan dadka mu'miniinta ay mobilize gareeyaan mu'miniinta waayo waxa weeyaan in in nimankaasi la naqdiyo oo fikirkooda munxarifka ummadda lasoo hordhigo waxa weyn waa arrin ay ummadoo dhami ay ku midoobi karto culimmaduna ay ayuha alikhwa alakhawaat barak alla fik ee ummadduna iyo caamaduna ay culimada ay ku daba feeri karto waayo waxa waa arrin waadixa ayib marka in la yidhaha maselkii oo kale yani masale waa mucaamalaad maselena tana waa cibaadaad waxayn wixii cibaadaad ah ee salaad iyo soon la xidhiidha diintaanu ka qaadananaa laakiin wixii mucaamalaada ee dhaqaalo ah ee siyaasada ee xukunka dowladda waa mucaamalaada waxa weeyaan diinta in la soo dhexgeliya looma baahna maalin sii horeyse waxaan akriyayay maqaal lagu soo qoray websaayada soomaalida wuxuu ka hadlayey xisbi la baxay xisbullah oo hargeysa laga furay oo ninka fure uu ku dhawaaqay inuu dadka ugu baaqayo in shareecada islaamka dadka lagu dhaqo dabcanna waxa weeyaan dawladda somalilan ka jirta dee cid walba u ogolaatay in axsaab furto ninkana wuxuu ku dooday iyo walaalaha la furay in iyaguna ay doonayaan inay furaan xisbi soo garan maysid dadka ugu yeeraayo shareecaduna war shareecada ha laysku dabaqo wuxuu yidhah waxaan muwaadin baan meeshan ka ahay muslimna waan ahay waxaan xaqu leeyahay inaan xisbi furto markaa waxaan akriyey maqaal nin radiyaayey oo maraykan jooga uu ku qoray meeshuu meeshuu deganyi ayaa wuxuu yidhi shacbiga reer somalilan waxaan uga digayaa inay ogolaadaan axzaab diiniya inay axzaab diiniya ay ogolaadaan ayaan uga digaya oo sababtu waa maxay wuxuu sababtu waxa weeyi diintu waxay ku habboon tahay wuxuu isticmaalay kelmad layaable uu yidhi waar diinta masaajidada ku haya ayana diinta masaajidada aanay ka soo bixin a haddaad weliba aada xarka ku xidhi kartaan tiirarka masaajidada diinta ku xidha oo ayayna baarlamaanka iyo golaha shacbiga ayayna imanin ayukhwa alkhawaat yani fahmiga noocaas ninkaasoo keliya kuma koobnaa bal waxaan odhanayaa ayuha alikhwa alkhawaat sharaaix min almuslimiin dad badan oo muslimiina ayaa saasi ictiqaadsan oo aaminsan war diinta masaajidda inaga haya laakiin marka dowladda iyo siyaasadda iyo xukunka iyo dhaqaalaha iyo warbaahinta iyo magaranaysaa waxbarashada waxa weyan waa in andimo kale lasoo qaato diinta aan shuqul ku lahayn waxaan jeclay inaan inla wadaago kelmad uu yidhi faqiihu اlcasri sheekh maxamed saalix ibn cuthaymiin raximah اllahu tacaala oo macnahaasi ku abaaran oo qeexaysaa fahamkaa xun ee dad badan oo muslimiina ay ka qabaan diinta wuxuu ku yidhi sharaxa riyaad saalixiinka mujalladka koowaad safxadda shan boqol iyo afar iyo soddon sheekh maxamed raximah allahu tacaala waxa uu yidhi kaiiru min aljahla yadunnuuna ana ashariicata khaasa biاlcibaada alatii baynaka wa bayna allahi caza wajala faqad ow fi laxwaali shasiya min nikaaxin wa miiraasin wamaa yushbihu dalik baleeg siduu sheekhu u dareemay khatarta ay leedahay kaiiru min aljahala kuwo badanoo jaahiliini yadunnuuna waxay u malaynayaan anna shariicata in shareicada ilaahay ay khaas ku tahay bilcibaada yacnii xuquuqda adigee ilaahay ka dhexeeya buu sheekhu ujeedaa ee salaad iyo soon iyo haddii ay salaaddu kaa ay kaa qaldanto sheekha u kaale sheekha weydiiye haddii uu xajkii kaa qaldamay culimada weydiiye hadii uu zakadii aad fahmi weyde sheekha ku soo oror oo magaranaysaa weydiiye xukunka ilaahay inay tahay baynaka wa bayn allahi caza wajala faqad amaba fi laxwaali shaksiya axwaal shaksiya waa min nikaaxin wa miiraas wixii guurka iyo furniinkiyo la xidhiidhaa iyo dhalka sheekhow balaayaa igu dhacday oo maxaa kugu dhacay xaaskaygaban saddex jeer aan furay oo waxaan ku ihi sadexdii iga tahay sheekha weydii dhaxalka sida loo qaybiyo sheekha weydii wamaa yushbihu daalika wixii arrimaha saale leh laakiin si sidee dowlad loo dhisaa sidee nidaam siyaasiya ummadda loogu xukumaa baarlamaanka ma kitaabka ilaahay baa la dhigaa mise waxaa la dhigaa ma garanaysaa distoorkii ingiriiska ama india binal corkii ama ma garanaysaa kii talyaanigaa la dhigaa dhaqaalaha ma waxaa lagu xukameeyaa in sharciga ilaahay mise in eh, nidaamka dhaqaale galbeedka waxa weeyaan taasi waa arrin kale weeyaan ilaahay kelmadiisa iyo xukunkiisa baarlamaanka lagama odhan karaayo hadii la haddaad ka tiraahdana waxoon jeel baa lagu taxabaya sheekhu isagoo hadalkiisii wato waxau yidhi wa hum akhta'uu fii hada dan dadkaasi malahaasi way ku qaldameen buu yidhi ashareecatu caama fii kulli shay shareecadu ayuha alikhwa alakhawaat wax walba waa koobaysaa shareecadu siduu sheekhu yidhi yani cibaadaadka adigii alle subxaana watacaala idinka dhexeeya kuma koobna shareecadu kuma koobna guurka iyo dhaxalka sida loo qaybiyo ee waxayn wax walba ayay koobaysaa markaa sheekhu daliil buu ku siinaya liwaan xujada lagu ogo kuwa mucaanidiinte dadku waa labun midna waa miskiin jaahilo oo u baahan in jahliga laga saaro midna waxa weeyaan waa min mid caniida oo isagana u baahan in xujada lagu oogo oo loo cadeeyo inuu dalaal mubiina uu ku jiro dadkan waa labadaas weeyaan ka jaahilkie qalbigiisu wanaagsan yahay marka adilada ay culimmadu u sheegaan wuu qaadanayaa dee ka ka ujeedooyin kala lahaana dee waxa weeyaan kaa waxba inagama gelin laakin wayn xujada ku ognay isagana sheekhu wuxuu yidhi waidaa shita an yatabayana laka haadaa haddaad doonisid in arrinkaasi uu kuu cadaado in shareecadu aanay guurka iyo salaada iyo maalinka maanta ah sida dhaxalka loo qeybiy aanay ku koobnayn fas'al maa hiya atwal aaya fi kitaab illah bal isweydii aayadda kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ugu dheer soo qur-aanka ma akrino intaasoo xaafid baa iminka nagu jira jazaahum allah khayr soo garmaysid odayaasha akhyaartae meeshaa fadhiyaa har iyo habeen qur-aan bay akhriyayaan sheekhu wuxuu leeyahy warya inaan meel kaleba isla gaadhine bal isweydii aayadda kitaabka ilaahay ugu dheer sayuqaalu lak jawaabta markiiba kuu soo dhacaysaa garmaysid jawaabta markii baa lagu dhiibayaa haddaad jaahil cilmi u baahan tahay aya iyo haddaad tahay cilmaani najisa oo diinta ilaahay subxana wa tacaala canaadaya xaasha yani akhyaarta xakan fadhida laakiin tilmaanta waxay ku socotaa calmaaniinta iyo liberaaliyiinta waana an waana anjaas weeyaan acdaa diinta ilahi subxana wa tacala u ah wuxuu yidhi <clears throat> haddii eh, ha sayuqaalu laka buu yidhi waxaa lagu odhan doonaa ina adwal aaya aayadda kitaabka ilaahay ugu dheeri hiyo aayatu dayn war nimankiina xufaadda soo wada garan maysaan soo dush lagama bahayo bal bilaahi calaykum akriya bilowga iga akriya bal yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidayni aayaddaasaa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ugu dheer sheekhu wuxuu yidhi aayaddaasina waa kulluhaa fi lmucaamalaat bilowgooyga ilaa dhammaadkeega axkaam mucaamalaada ayay aayaddaasi ay ka hadlaysaa aayadda kitaabka ilaahay subxana wa tacaala ugu dheer fakayfa naquul buu haddaba sheekh maxamedin raximah allahu tacaala seebaynu u odhan ان ina الاسلامي alislaamiyi ah, ina sharca alislaami khaasun bilcibaadati aw bilaxwaali shaksiya seebaynu u odhan karnaa haddaba sharciga ilaahay wuxuu ku kooban yahay oo keliya maxay cibaadada cibaadadana sheekhu wuxuu la jeedaa markaa yani salaadii iyo soonkii arrimii adiga ilaahay toosin ka dhexeeyey ama axwaasha shaksiga ee ah yani axkaamtii guurka axkaamkii furniinka iyo maalinkaa maanta ah maxaan kale ku rahdaayey yani dhaxalkii sheekhu markaa wuxuu yihi hada jahlun wadalaal sheekh maxamed wuxuu yihi hada jahlun wadalaal waa jaahilnimo waana hallow waay wuxuu yidhi haddii qofku uu qastiyo inuu macnahaasi sidii yani sida maraboobta uugu dhego fa huwa dalaalun waistikbaar buu yidhi waa hallow isla weyni wain kaana can jahlin fa huwa qusuurun haddii ay jahli ka tahayna war waxa weeyaan cilmi baad u baahantahe cilmiga baro wayajibu alay wayajibu an yatacalama alinsaan qofkiina waxaa ku waajiba inuu wax barto oo cilmi u yeesho ayaa ku waajiba waay marka ayr khalkhawaad yacni masaladaasi ah haddaan dib ugu yar noqdo <clears throat> aan ka hadlaayey ee ah in diintii loo qeybiyey mucaamalaad iyo cibaadaad oo lagu dood la leeyahay waxaynu war arrimaha mucaamalaadka la xidhiidhe dhaqaalaha iyo xukunka iyo siyaasadda iyo waxbarashada yaan diinta la soo gelin waxa weeyaan waxay maanta gaadhay in caalam maselka oo kale caalamulislaami meelo badan oo kamid ah in nimanka shareecada diidiya aanay qarsan waxaa la moodi jiray ayo ikhwa akhawaad in eh, alfikr alcalmani ama nimanka liberaaliyiinta ahi inay shareecada ay cadaadiyeen markii ay xukunka haysteen oo keliya dad badan baa jiray dabcanna way cadaadiyeen imise culimo ayay jeelalka ku laayeen diinta caburiyeen waxun taarikhdoodi kama qarsoonaa laakiin bacd arabiic alcarabi markii ay xusni mubaarak marku dhacee ma garanaysaa iyo nimankii kale xukaanta mael ku kale tusaale aniniseyo masar oo kale masar daaqiqii markuu dhacay kadib ayarikhow alakhawaad waxaad moodaaba in calmaaniyiintii liberaaliyiintii masaaridu inay cudiyo cusub la soo baxeen inay dagaal cusub soo qaadeen oo ay leeyihiin waxa shareecadan anagu ma ayo ayuha alakhwa yaani waxa weeyaan haddaad mutaabaco ku samaysay ee istiqraa waxyaabahay nimankaasi ku hadlayaan iyagoo og cidda dhegaysanaysaa inay muslimiin yihiin waa wax caqligaaga aan gelin sida sharciga ilahi subxana wa tacala ay u diidan yihiin ee leeyihiin ogol mayno shareecada ogolaan mayno laakiin walilahi alxamd intikhaabaadka markii la qaaday waad aragteen waxay ahaayeenuu niman iska qaylinayey soo garanmaysin laakiin inaynay wujuud xaqiiqiya fi shaaric alislaami aanay ku lahayn cid walba oo muuqatay masr bay ka muqatay tunis bay ka muuqatay eh, morocco ayay ka muqatay waxa weeyaan meel walba caalam alislaami haddii shacbiga iyo culimada loo kala baxo waxaw sharcigu shacbiga iyo dadweynuhu waxay bilaa shak ay doonanayaan oo ay u codaynayaan diinta ilaahay iyo sharciga ilahi subxana wa tacaala taasaa dhaba ayib eh, <clears throat> lafdi kale ayaan doonaya inaan masalada raaciyo oo ah waxa weya dasaatiirta caalam badankooga haddayna dhammaantood ba ahayn waxaa ku jira qodob ama maaddaa ku jirta la yidhaah waxa weeyaan shareecadu waa yani masder min masa min masaadir addustuur soomaalida waxa la idhaha waxaa loo sameynaya dustuur baa loo sameynaya soo maha ah. oo in la doonayo in magaranaysa maxay tole in eh, eh, eh, lagu dhaqo soomaalida ayib cibaaradan ah shareecadu waxa weeyaan waa il kamid ah meelaha laga soo xigto distoorka dowladdu waxaan waa cibaaro iyo lafdi iyo kelmad culimada reer masar khaasatan culimada tayaarka salafigii ay ma ay u babacdhigeen oy ogolaan waayeen limaada ayo ikhwa alkhawaan waxay u ogolaan waayeen markaad leedahay shareecadu waa masdar min masadir dastuur waxaad qiraysaa inay jiraan meelo kale oo shareecada oo distoorka looga soo xigan karo ilan distoorkii ummaddii muxuu dhigayaa wuxuu dhigayaa qaanuun ay ku kala socdaan soo maaha qaanuunkiina waa inu resource lahaado waa inu marjac lahaado markaad leedahay shareecadu waxay ka mid tahay meelaha meelaha distoorka laga soo xiganayo taa macnaheed waxa weyaan meelo kaloo laga soo qaadan laga soo qaadanaya ayaa jira ama distoor ingiriis ha noqdo ama distoor talyaani ha noqdo ama wuxuu doono ha noqdo ama xeer soomaaliya ha noqdo meelo kale ayaa jira walidaalika ayaa culimada waaweynee reer masar sheekh maxamed cabdilmaqsuud sheekh yaasir burhami xataa muftigii hore masar sheekh maxamed fariid dhammaantood waxa weeyaan way is bal waxaan dhegaystay video clip uu ku hadlaayey adictor saadiq algharyaani oo ah muftiga libiya loo doortay intii yani hawraddu ay socotay ilaa iminkana maxay tolay markii ina qadaafi u dhacay in u ah maxay tolay mufti u ah nin caalimo weeyaan doctor saadiq laqryaani isagoo masaladan ka hadlay dabcan wuxuu ka sii talinayaa distoorka hadhow lagu xukumaayo libiya lagu xukumaayo culimaduna ayo hal khulakhawaad waa inay la tafaaculaan waaqaca muslimiinta waayo haddii culimadu ay saaxada ka maqnaadaan asaaxa siyaasiya ay ka maqnaadaan waxa weeyaan dad kale ayaa saaxadii buuxinaya soo garanmaysid saadiq alqiryaani wuxuu yidhi waxa weeyaan cibaaradaasi waa waxa weyan waa in dib loo saxo waa in la yidhaahdo alshariica alislaamiya hiya almasdar alwaxiid dabal fiirso ashariica alislaamiya hiya almasdar alwaxiid shareecada islaamku waa masderka keliya ee laga soo xiganayo distoorka dowladda iyo qaanuunka dowladda taasi waa mid weeyaan wuxuu yidhi haddii taa la diido waa in distoorka lagu daro qodob labaad lagu daro band labaad waa in lagu daro bandigaa labaad muxuu oranayaa wax walba oo distoorka la geliyo oo khilaafsan shareecada islaamku lama aqbalayo wax walba oo distoorka lagu qoray oo khilaafsan shareecada islaamka waa maxay wax la aqbalaayo maaha ee waa in la diido bimacnaa yol akhawaat yani haddaynu iska aqbalo inta distoorka laynoogu qoro laydhaa shareecadu waxay ka mid tahay sourceska distoorka inaynu aqbalno maaha culimmadu waa inay diidaan qof waloo mumin waa inuu diido ilaahay subxana wa tacaala muxuu kitaabkiisa qur-aanka ku yidhi fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi warasuul in kuntum tuminuuna biاllahi walyowmi اlaakhir fain tanaasactum haddaad ku doodaan fain tanaasactum fi shayin shay haddaad ku doodaan shaygaas wax walbuu noqon karaa culimadu waxay idhaahdeen horta awalan faruduuhu ila allahi warasuul ilaahay rasuulka u celiya culimada islaamka sida imaam nawowi oo kale waxay idhaahdeen ila allahi ay ilaa kitaabihi wixii aad ku doodaan wixii aad ku qabataan ilaahay u celiya bimacnaa kitaabkiisa u celiya oo xukunka kitaabka qur ka baara rasuulka u celiya ilaa shaksihi markuu noolaa nebi moxamed sala allahu alay wasalam isaga u taga markuu dhintay kadibna ilaa sunatihi sunnahiisii uu u celiya haddaba fain tanaasactum fii shayin haddaad shay ku doodaan ood ku murantaan waxay culimmadu idhaahdeen yani fii umuuri اdiini wa fii umuuri اdunya fii umuuri اddiin wa fii umuuri dunya arrimaha diinta iyo arrimaha dunyada arrimaha diinta maxaa loola jeedaa sheekh maxamed salix bin uthaymin raximah allahu tacala tusaale ayuu ka bixiyey oo wuxuu yidhi hadii laba qof ay ku murmaan masale sharciya oo mid idhaahdo hada xalaalun arrinkan waa xalaal qofka kalena idhaahda w haadaa xaraamun arrinkani waa waa xaaraan waxaan waa in diinta loola noqdo in diinta loola noqdo la yidhaa islaamku muxuu ka yidhi kitaabka qur-aanka muxuu ka yidhi culimadii maxay ka tidhi waa in diinta lagu noqdo oo islaamka laga ogaado xukunkii sharciga ahaa marka iyo teeda kale wa fii umuur اdunya sheekh maxamed raximah اllahu tacala wuxuu yidhi masaladana waxaan haddii laba qof ay arin ku murmaan si zubayr ibnu cawaam raximah اllahu tacaala iyo jaarkiisii nasraaniga ahaa ay ugu murmeen biyihii waadiga ay nebiga ay u tegeen si ay xukunka u weydiiyaan haddii laba qofoo muslima ah ay dhul ku murmaan haddii laba qofoo muslini ay lacag ku murmaan haddii laba qofoo muslin ay arrin adduunya isku qabtaan xaakimka iyo qaadiga muslimka ah u taga oo garsoorka ka doona baa loola jeedaa bimacnaa ayo ikhwa alkhawaad arin walow muslimiinta soo dhex dhex yimaado oo ay isku qabtaan idaa xasanat naasica arin u dhaco waxawn waa in xukunka laga helo dhinaca shareecada oo ilaahay subxana wa tacaala loola noqdo walidaalika ayaa waxaan leeyahay ayoha ikhwa alkhawaad yani eh, ereygaasi maanta la doonaya in la qalloociyaa waxaan sida loo isticmaalayaa waa qalad waa in loola noqdo kitaabka ilaahay subxana wa tacaala iyo sunnaha rasuulka sala allah alay slam filaya hadalku ila dheeraaday eh, waxaa jiray saddex eh, terminology oo kale oon doonaya inaan ka hadlo lakiin insha allah waxa weeyaan sheekh cabdiwaajid allah khayr waxay sheegeen waqtiga dhamaaday waan adeecaynaa sheekha wajazakum allah khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu